bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نbyina mحmd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعd faqala الجاmع غfr اllه lh dنbه الxadيiث الرaaبع والثaلاaثuun xadiidka soddon iyo afaraad وعn بن عabاasi رضي الله عنهma qاal lacna رsuul الlhi صلى الله عليه وسلم الmتشhبهiina min الرiجاal bالنsاء wاlmutashabihaati min الnisaءi bالrijaal rawaahu اlbukhaariy wacan ibni caba waxaan soo haynay kitaabkii arbacuuna xadiiثa fi axkaami اlbaaligaat xadiidkii soddon iyo afaraad ayaa casharkeena uu ka bilaabmayaa wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal waxa uu yihi lacana rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu wuxuu lacnaday almutashabihiina kuwa isku shabaho min alrijaali xaalay ragga ka mid yihiin binisaai haweenka waalmutashabihaati haweenka isku shabaho min annisaai xaal ay haweenka ka mid yihiin birijaali ragga rawaahu lbukhaariyu baa xadiidka wariyey xadiidkanna marka waxaan u keena haweentu xijaabka iyo dharka iyo waa inaanay ka shabihin ragga sida ay uga shabahaysana waa sifada ee maradani haddii loo talo sifo haweenku u toshaan ee ragguna ay sifo kale u toshaan tashabuh ma aha qaala alxaafidu bnu xajar raximahu llahu tacaala fii fatxi ilbaari wuxuu ku yidhi qaala atabariyu alimaamu atabari waxa uu yidhi almacnaa macnuhu wuxuu yahay laa yajuusu lirijaali ragga uma bannaana altashabuhu binnisaai haween inay isku shabahaan fi llibaasi xagga labiska iyo wasiinati quruxda allatii taas oo takhtasu binnisaai haweenka u gaar ah walalcagsuna ma bannaana haweenku inay ragga isku shabahaan oo libaaska iyo ziinada kaga shabahaan ayb qultu ibnu xajar baa wato wakada fi lkalaami hadalkana waa la mid walmashyi iyo socodka hadalka iyo socodkana inay naagtu nin shabahda maaha ninkuna inuu naag shabaho wa amaa damu tashabuhi bilkalaami wa amaa damu tashabuhi isku shabahaadda bilkalaami hadalka layskaga shabaho midba midka kale uu shabaho hadalka uu ku shabaho eedeynta la eedeeyey ama demiga la demiyey ayb walmashyi iyo socodka yacnii oo laga shabaho jinsi jinsiga kale uu ka shabaho eedda la eedeeyey fa mukhtasun wuxuu ku gaaryahay biman facala dalika qofka biman qofka facala sameeya dalika kaagaasi camdan kas u sameeyo qofkii kas u sameeyey waay qofkay si alla ka tahay saas ha dadaalo waxna looma haysto <clears throat> meeshan marka waxaan u keenay waxay tahay xadiidkan gabadha waa inaynan rag iska yeel waa inaynan noqonin oo aynan marka wiil shabihin ama aynan nin shabihin surweel qaadasho iyo wixii ninku leeyahay oo ama ziina ama yacni dhar iyo ama hablabis iyo ku gaar ah inay iyadu halkaa tafto oo ay xaggaas aado waa inay iska ilaalisa ninkuna waa inuu iska ilaaliyo isaguna inuu dhankaa aado alxadiidu alkhaamisu wathalaathuun xadiidka soddon iyo shanaad wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ayda anahu samica anabiya sala allahu calayhi wasalama yaquul laa yakhluwanna rajulu bimra'a walaa tusaafiranna imra'at ilaa wamacaha maxram faqaama rajulu faqaala yaa rasuula allah uktutibtu fii gaswati kada wakada wakharajat imra'atii xaajatan qaala dahab faxuja maca imra'atik rawaahu lbukhaariyu wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaa laga wariyay aydan noqoday anahu samica anabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu maqlay yaquulu isagoo dhahayo laa yakhluwana iyounan gaar noqonin oo la qaali noqonin rajulun nin bimra'atin haweeney walaa tusaafiranna imra'atun haweeneyna yaynan safrin ilaa wamacahaa maxramun maxram inuu la <clears throat> jirkeed xaal ay tahay maahane ou yahay maahane walaa tusaafiranna yaanay safrin imra'atun haweeney ilaa walxaal macahaa iyada la jirkeeda maxramun maxram uu yahay maahane faqaama rajulu nin baa kacay fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah uktutibtu waxaa la igu qoray fii qaswati kada wa kada duulaankii hebel ayaa la igu qoray inaan dagaalkaas aado wakharajat imra'atii haweenaydaydiina way baxday xaajatan iyadoo xajinayso qaala haweentaydiina waa baxday oo xaj bay aaday yani u baxaysaa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama idhab tag faxuja maca imra'atika haweentaada la xaji orodoo tagoo haweentaadii lasoo xaji ayuu yidhi rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey fii saxiixihi xadiidkanna marka waxaan u keenay waxay tahay aadaab haweenta aadaabta laga raba ka mid a aadaab markaan leenahay aadaabtu sunno inay tahay ma aha alaadaab waxay isugu jirtaa waajibaad iyo mustaxabaad <clears throat> xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa nin iyo naag inaynan meel keligood ku noqonin leanna shaydaan baa saddexeeyo waxaa laga yaabaa marka dhibaato hadhow laga qo dhibaato daqiiqad ama laba daqiiqo ku dhici karto inay ka dhalata meesha dabadeedna marka hadhow laga qoomameeyo qoomamadeedu aada u badan tahay oo waxaa dhici karto meesha ay ku khaali ay ku keli noqdeen in xumaani ka dhacdo faaxisho haween uur ku yeelato ceeb ciddeedii usoo jiido ninkii laftiisii ceeb uu ciddiisii usoo jiido leanna zinadu waa caar iyo ceeb weeyaan iyo foolxumo waxaa laga yaabaa ninkii in gabadhii ciddeedii inay ninkaa dilaan waxaasoo dhan baa iman karo nacam allana wuxuu yidhi walaa taqrabu zina zinadii ha u dhawaaninina marka waxyaabaha muqadamaadka zinada u noqonaya waxaa ka mid a khalwadaas waa in marka faraha laga qaado hadaye waxaan ka soo hadalnay ikhtilaad hadda waa khalwo fiihi xadiidka waxaa ku sugan annahyu iska reebid layska reebayo can khalwati rajuli nin inuu la keli noqdo uu keliyeysto bilmar'ati haweeney aanu xalaal ahayn maxramkiisana aan ahayn ayb walmarati wa can khalwati lmar'ati haweeney inay la qaali noqotay keliyeysato birajuli nin liannaha maxaa yeelay khalwadu miftaaxun lilfaaxishati furo ayay faaxishadu u tahay waqad qaala allahu tacaala allana wuxuu yihi walaa taqrabu zinaa zinaha u dhowaaninina inahu zinadu kaana wuxuu ahaaday faaxishatan foolxumo dembi foolxuno laga yaqyaqsoodo wasaaa sabiilan wayna xumaatay xagga jidka wado xunoo la qaado ayb falaa takhlu lmar'atu haweeneyda ma qaali noqonayso albaaliqatu qaangaarka ah lama qaali noqonayso hayra maxramihaa bigayri maxramihaa maxramkeeda cidaan ahayn fii jamiici xaalaatihaa xaaladaheeda oo dhan xaalaadkeeda oo dhan maxram unbay la qaali noqon kartaa ama ninkeeda wa khusuusan gaar ahaan faltajtanib ha ka dheeraato canhaa xaggeeda yani canhaa cani ilkhalwati waa khalwadii ha ka dheeraato cinda khidbati rijaali ragga doonisteeda iyo ahaa iyada markay ragga soo doonaan marka lasoo doonayo raggu ay guur ka rabaan khalwaha iska ilaaliso inay nimankii keliyeystaan ayb iyo wa dalabihim wa cinda dalabihim dalabkooda minha iyada xaggeeda azawaaja ay ka dalbayaan agteeda fa kathiira maa ayaa badan yani eh, tutasaahalu yacnii inta la fududaysanayaa badan alkhalwatu khalwadii fi hadihi alxaalati xaaladan ayb yacni fatasaahulan tasaahul tasaahulka oo kahiiran fara badan ayaa tutasaahalu la fududaystaa alkhalwatu khalwada fi hadihi alxaalati xaaladan marka guurdoonka la yahay aad baa loo fududaystaa wa tansha-u minhaa waxaa ka dhasho alfaaxishatu faaxisho wayanqalibu zawaaju guurkii markaa wuxuu isu bedelayaa alma'muulu ee markaa la rabay ee laydidiilsanayay ilaa zinan zina ayuu ayuu isu bedelayaa isu rogayaa iyo wakhaybatin iyo khayba iyo hungoobi yani xaaladan waxaan gaar ugu xusay xaalaadka dhan waa inay ka dheeraataha weynta khalwada xaaladani laakiin waa laisguursanaa baa laleeyahay guur iyo waxbaa laga sheekaysanayaa waxaa laga yaabaa haweenta in la siro ee la yiraahdo kollaba waa ku guursanayaa dhib male shaydaan inuu isu qaado isku qaado ninkii marka haweentii guursan lahaa inuuba xaajadiisa ka gutaa dhacdo mar hadduu xaajadiisii ka gutana inuu maba ku raba ba yiraahda iyadii meeshaa niyad jab ku dhaco ilaahay baa laga caraysiiyey iyadii niyad jab baa ku dhacayo isagii dembi bau xambaartay iyadii dembi bay xambaaratay waalidkii ceeb iyo dadkeedii ceeb waxaa dhan baa imaanaya marka waxyaabaha in waqtigaa aada layskaga ilaaliyo weliba nacam ilaa ninku hawee gabadha caqad ninka uu ugu soo gacan gasho waa in marka aynan la khalwoonin leanna khalwadaa dhibaatay keenay innaga mid kaleana dhib aada u fara badan nagu hayso waxaa laga yaabaa hoteella iyo in lagu khalweeyo lagu keli noqdo hoteel haddii lagu keli noqdo maxaa dhiman marka halkaasaa marka layskaga xaajo gudana mar haddii xaajo la gutayna ninkaani naagtan arag mar haddii uu arkayna waxaa u fudud iga tag inuu yiraahdo ilmo inay ku calool galaan baa laga yaabaa wacal ah oo zina ku dhashay leanna maxaa yeelay wax caqada iyo nikaaxa kuma dhalanin war shareecada ilaahay ilaaliya ilaahay ka cabsada waa liibaanaysaani guurkiibaa marka khayba iyo wuxuu isku bedelayaa iyo eh, iyo zino wixii la rajeynayay marka alxadiidu asaadisu wathalaathuun xadiidka soddon iyo lixaad wacan caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyiha fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baailun fanikaaxuhaa baatil fain dakla bha falaha almahru bima اstaxala min farjiha fain ishtajaruu faالsulطaanu waliyu man laa waliya lah rawaahu الtirmidiyu waqaala xadiidu xasan wacan caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey caaisha ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi waslama qaal nabigu inuu yidhi ayuma imra'atin haweeneytii ahoo nakaxat guursato bigayri idni weliyihaa weligeeda idinkiisa la-aantii guursato fa nikaaxuhaa nikaaxeedu baailun waa baail wax kama jiraan fa nikaaxuhaa nikaaxeedu baailun weeyaan wax kama jiraan fa nikaaxuhaa nikaaxeedu baailun weeyaan nebigu waa ku celceliyey sala allahu calayhi wasalam fa in dakhala bihaa hadduu nikaaxa baatilka oo ugu galmoodo falahaa waxay leedahay almahru mahar bay leedahay bimaa bisababi maa kii sababtii istaxalla uu ku xalaashaday min farjihaa farjigeeda xaggiisa uu ku xalaashaday ama bimaa bisababi maa kii sababtii istaxalla uu xalaashaday min farjihaa fa in ishtajaruu hadday dadka weliga owliyada u a naagta haweenta oo isku darajo a ah ay doodaan oy murmaan waa la siinayaa lama siinaya iyo waxyaabahaas fasuldaanu suldaanka weliyu man qof weligiibuu noqonayaa laa weliya lahu weli ounan u sugnaanin gabadhii guurkeeda la cadili maayo suldaan baa mehrinaya markaas rawaahu tirmidiyu baa wariyey waqaala xadiidun xasan xadiidkan aadaab weyn oo gabadha muslimadda guurkeeda ku saabsan ayaa ku jiro waana gabadha muslimada inaynan guur gelin iyadoo weligeeda ounan idmin nikaaxinna maahan inay iska tiraa aabaheedoon ogeyn weligeedoon ka warqabin hal sana waa lay qabay mana ka warqaba dadkeedii kama warqabaan maxaa dhacay qudbasiro waa lay qudbasiraysta ay leedahay waa foolxumo iyo inkaar iyo halaag waxyaabahaasayb marka nikaaxa baatilka ah inay yeesho fiihi waxaa ku sugan xadiidka ana alwaliya weligu ruknun rukni inuu yahay asaasiyun asaasi ah fi nikaaxi nikaaxa dhexdiisa wa ana almar'ata haweeneyda laa tusawiju nafsahaa nafsadeeda ma guurin karto fa calaa haadaa kan inagoo ku soconayno cala almar'ati haweeneyda korkeeda waxaa almuslimati muslimadda ah an tastashiira inay la tashato waliyuhaa weligeeda inay la tashato fii nikaaxihaa nikaaxeeda ay kala tashato <coughs> oo ay tiraanu ninkaas baan keensaday ama aan rabaa ama ninku markuu soo doono aabaheed ama weligeeda uu kala tashto in markaa iyada iyo weligeeda ay isla tashtaan oo ninku uu ka fiiriyo inuu ku kuf kufyahayo kafaa-o leeyahay u qalmo markuu ka eego isagii iyadiinama ay kala tashato sidaa guur marka la ogyahay oo muclan ahee la iclaaniye lagu guuriyo xataa taqaca si ay ugu dhacdo haweentii calaa kuf in mid u qalma lahaa iyada leanna hadday weligeediina la tashato iyadiina ay markaa qof fiicani ay tahay labadooda tale waxaa kasoo dhex baxaya nin iyada u qalmaa inay hesho haddii kalena mid lugooynayo been u sheegayo unbaa helayo walaaya weliba marka ay yar tahay waxa weeyaan haddii loo sheekeeyo waxaa dhici karta inay marka sheekadaas iska qaadato hadhowna guurku ka xumaado walaa yajuusu lahaa uma bannaana an tastaqilla inay markaa la keli noqoto binikaaxin nikaax laa yaclamuhu waliyuhaa weligeeda ounan ogeyn hadduu ogyahay xataa ma la kaali noqon karto laakiin waa in weligeeda uu ogaadaa isagana weliba uu nikaaxaa iyada isma guurin karta dabcan walaa an tuwaafiqa inay waafaqdo axaddan qof inay ku waafaqdana uma bannaana fii daalika arrintaa kaale waa ka dhuumanaynaa aabbahaa ama weligaaga iyo ciddaada waa ka dhuumanaynaa mar dambaan aan u sheegi doonaayo soo bax cid inay ku waafaqda ma aha arrintaas rabbi bay uga caraysiinaysaa nikaax baadilana waa gelaysaa waqad ibtuliinaa innaga haddaan soomaali nahay waxaana lagu imtixaanay binikaaxin nikaax faasidin faasid ah yusamaa lagu magacaabo binikaaxi almasaafati wa huwa nikaaxa xaqiiqadiisuna wuxuu yahay khadfu lmar'ati haweeneyda dafideeda waay in la xado la dafo hadday doonto iyada ha ogolaato waa weligaa laga dafayaa dabcan <clears throat> wa tasfiiruhaa safrinteeda waay iyadii in la safriyo min beyni weliyihaa weligeeda dhexdiisa in laga safriyo ee wa ahlihaa dadkeeda ilaa masaafatin masaafo intii ka ana loo safriyo masaafada oo tuqsaru lagu gaabiyo fiihaa masaafada dhexdeeda asalaatu salaada lagu gaabiyo oo <clears throat> meeshay nikaaxulmasaafa uga magacaabeen huma markaa dabadeed yatawallaa waxaa maamulayo amra nikaaxihaa nikaaxeeda arrinkiisa waxaa maamulayo rajulun nin ninka oo majhuulun aan la aqoonin kutubaa kilkisha ugu jiro baabuurta ayuu hoos ordayaa waa qaraabanayaa waa nin cid uu yahay aan la garanaynin oo dowlad aan u shaqaynin oo xafiis la yaqaano aan lahayn laysat lahu haddana aynan usugnaanin marjiciyatun wax marjiciya meel loogu soo laabta lama yaqaan maanta haddii marka idaa waqacad hadday dhacdo khusuumaatun doodo fii maa yatawallaahu waxa uu maamulayo mina nikaaxi ah dood hadday ka dhacdo waanan aragnay innaga lafteena doodo badan iyo dacwooyin badan baa naloo keenay oo waxaan aragnay marka haddii la yidhaahdo war guurkaani ha la xaqiijiyo horta inuu jiro lasoo heli maayo ninkaas waa dhuumanayaa marka horeba dembiga uu galay buu ogyahay meel loogu tagana lama yaqaano wadamadan carabta waxay inaga nooga roon yihiin nikaaxa maxkamadaa tawaliso iyo qof ma-duun ah xagga sharci ahaan ma'duun u ah dowladdu og tahay waraaq marka waxaa la siinayaa uu ku diiwaan geliyo ciddaas uu dadka uu isku guuriyey qaabka uu iskugu guuriyey hadhowna marka uu geeyo meeshii loogu talagalay <coughs> laakiin waxaan uun iska socdo yacni nin walbaa dalaqsanayo kaa weeye ninka majhuulka laysat lahu marjiciyatun taasaan ka wadaa hadda marjiciye cilmi ka hadli maayo haddii ay doodi dhacdo waxaan uu maamulayo nikaaxa diiwaan xataa ma haysto meel loogu soo laabta lama yaqaan wayusawijuhaa waxaa guurinayo wayusawijuhaa wuu guurinayaa isagana muxuu ku guurinaa bixujati ana waliyahaa weligeeda hayru mawjuudin inuusan joogin hunaaka meeshaas weligeedii baan halkan joogin anaa marka guurinaya qaadi ahaanaan u guurinaya qaadina ma aha haddii la dhihi lahaa muxakama laga dhigtayo waa laga xaakim dhigtay maxaa muxakam looga baahanya gabadhan saaka gurigeedii baaba laga keenay weligeedii baa la heli karaay alimaamu shaafici raximahullah qaacidadan laleeyahay naagtu hadday weli weyso qaadi la waayo see la yeelay alamru idaa daaqa tasac arrintu hadday ciriiri noqoto husci baa imaanayo oo nin bay u dhiibanaysaa muxakam fuqahadu ay ka hadlaan shuruudihiisa laakiinse alamru idaa daaqa buu yidhi laakiin halkan ciriiri ma jiro adaa ciriiri samaynayo gabadhan safrinayo oo dafayo ayb marka gabadha muslimadda waa inay iska ilaalisaa waxa aynan ogolaaninoo ciddeyda u tag tiraahdaa haddii la siiyana inta laga fiiriyo inuu ku kufyahay ee loo arkana markaa dee saa guur fiican ay ku gasho haddii kaloo waalidkood waalidkeed wax ku arkaanna sababkaa loogu diidana inay waalidkeed raacdo ay ku adeecdo ilaa iyagu xumaanteeda kama talinayaani haddii ay caddaato waalidku inuu mumaadil yahay ama uu caadil yahay oo guurka u diidayana ee taa markhaati bay u baahnaanaysaa qaadi in la hor keeno oo isaga qaadiga qaaliga agtiisa laga waco ay caddaataa la rabaa maaha nin food dheera oo halkan taagan inuu yiraahdo gabadhay siin maayo ninkan inuu iska yiraahdo un ma aha ayb arrintaa marka arrin qaadi waa dood doodna waxay u baahan tahay qaali ninkan halkaas joogana wax uu meel laga helaba lama yaqaano waa nin laamigaa iska taagan berrina laami kala taagan ayb waa wax marka ummaddu inkaar kaga dhacday waqad qaada wuxuu hogaamiyey haada nikaaxu nikaaxan alfaasidu faasidka ah alummata ummadda wuxuu ku hogaamiyey ilaa mafaasida mafaasid kahiiratin fara badan minhaa mafaasida waxaa ka mid a ah inkaaru rajuli ninku inuu inkiro <coughs> annikaaxa nikaaxaba inuu ku inkiro cala almar'ati haweeneyda uu ku inkiro bacda maa qadaa markuu ka guto wa xaajadiisa markuu ka guto waanan aragnay middaa ah, iyadoo laysku haystaa naloo naloo keenaa ile waxa inkiraadda waxaa keenaya cidi kuma oga waa iska khudbasiraystay halkaasuu la aaday waa ka xaajo gutay uur bay yeelanaysaa amase wuxuu le maba ku qababa waa ku inkiraa maxaa u sahlay inkiraadda nikaaxan xunoo masaafada minhaa waxaa ah bacda maa qadaa markuu ka guto wadarahu xaajadiisa minhaa iyada xaggeeda uu ka guto liannahu maxaa yeele nikaaxun waa nikaax makfiyun la qariyey wahadaa kanina caarun ceeb wahay cala lmar'ati bay ceeb ku tahay nafsihaa nafsadeeda iyo wa ahlihaa dadkeeda wa warubamaa jara inuu soo jiidaa la arkaa ilaa taqaatulin dagaalan bayna beyna ahlirajuli walmar'ati ninka dadkiisa iyo naagta dadkeeda waa aragnayna dad isku dagaalayo halis xabada isku wato leanna waa cirdi arrintu cirdi bay taabanaysaa wa minhaa waxaa ka mid ah mafaasidda ay dadka ku hogaamisay u hogaamisay suluuku bacdihim qaarkood inay qaadaan dariiqatan dariiqo dariiqada oo qabiixatan aada u foolxun wahiya dariiqada foosha xun waxay tahay an yujhada in lasoo rido aljaniinu cunuga uurka ku jira in lasoo tuuro almakhluuqu ee la abuuray min haadihi ariiqati dariiqadan lagu abuuray yacnii dariiqadan ku samaysmay xataa laa yuclama si aan loo ogaanin gabadhan marka laguma oga in la guursaday uur baa soo waaya laysu tegtegay uur baa yimid in la ogaada ma rabto soo rid buu dhahay soo tuur gabadhii marka waxaa laga yaabaa inay tiraahdo war aan sheegno in adiga ay qabto kaale ehelkayga walba u sheego si io astur mar rabuu leeyahay maxaan sameynaa cunugan soo rid soo tuur xataa laa yuclama si aan loo ogaanin waqad yajuru haadaa kani waxaa laga yaabaa inuu soo jiido ilaa mowti lmar'ati aydan naagta lafteeda inay dhimataa dhacdo gabadha waanan aragnay kuwo marka inta bira la gelgeliyey marka waxbaa lasoo xaaqayaa inta la yidhi kow sidaa ku dhintay dhiigbax ku dhintay iyadii dhimatay cunugii la dil faaxisho lagu dhac ehelkii iyo waalidkii waa laga dhuuntay bal inta mafsado ay wadato bahashaas arag ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga koriyo bahashaan ninka marka qofka wadaadnimada sheeganayo haddana bahasha yacnii u qaylinayo xaqli ahaan bay uxun tahay xataa waxani wa minhaa waxaa ka mid a ah intishaaru zina zinadii inay faaftaba bi hadihi ariiqati ay ku faafto dariiqadan ashaydaaniyati ee shaydaaniyada ah say ugu faafaysaa fa idaa waqacat izinaa zinadu hadday dhacdo bayna rajulin nin iyo wamra'atin haweeney hadday ka dhex dhacdo waxabalat ilmar-atu haweeneydiina ay uuraysato masaafo baa lama aadin nin iyo gabar iyo wiil baa meelaha isla joogjoogi jiray waa isku waa iska zinaysteen intay isku fakadeen markaas baa uur baa imaaday wa carafa ahluhaa ehelkeedana ay ogaadaan idacad haweentu gabadhu waxay sheeganaysaa annahaa tasawajad waa guursaday waana lay furay bay leedahay lianna nikaaxan qarsoon ee qudbasiradaa la ogyahay ayaa shaa'ic iska ah marka inta lay guursadaana lay furay waxoogaa waana iska qarsaday bis zinaa marka saa ku faafayso kuwa waxaan aragnay marka xamarkan gudihiisa xamar weynaa laga keenayaa ciddeeda degan tahay wardhiigley baa lagu nikaaxa xataa masaafadii ma la sameeya waxaasoo dhan marka maxaa keenay iyadaa dadka ku hogaamisay o ilaa nikaaxa dariiqada sharciga madhabteennana ay qabto shaaficiyada haddii lagu raaci lahaa waa la fiicnaan lahaa ayb walowlaa hada nikaaxu walowlaa haada kan haddii uunan jiri lahayn kan dayaa nikaaxu nikaaxa alfaasidu faasidka ah lamaa tajara-a axadun qofna maunan ku dhiiradeen an yaddaciya nikaaxan nikaax inuu sheegto fii zinan zina dhexdeeda lianna nikaaxa saxiixa maxaa yeele nikaaxa saxiixa yaclamuhu lweliyu weliga waa ogyahay wayuclanu waana la iclaaniyaa falaa yashulu ma sahlana alinkaaru ma sahlanaanaysa alinkaaru inkirid wala takdiibu been sheegid fiihi dhexdiisa in lagu been sheegaana ma sahlanaanayso bikhilaafi hada alkhatfi dafidan marka iyadu way khilaafsan tahay walikhfaa'i iyo qarintan almusamaa ee lagu magacaabayo binikaaxin nikaax lagu magacaabayo kadiban iyo wasuuran loogu magacaabayo been iyo been abuurad yani been iyo been sheegid cala almar'ati almuslimati gabadha muslimada korkeeda waxaa ah an tarba'a binafsiha nafsadeeda inay u turto una naxariisato can haadihi almuhlikaati waxyaabahan uu halaagayo inay nafsadeeda uga naxariisato tanbiihun waxaa laga yaabaa marka dad inay yidhaahdaan bulbul kacsadaan oo ay yidhaahdaan nikaaxii lagu wada dhashay soomaalidu taqaanay ayaa faasid waaye la yiri sow dadkii wacal noqon maayaan tanbiihun man tasawaja qofkii guursado bihada nikaaxi nikaaxan ku guursaday alfaasidi ee faasidka ah jaahilan isagoo ka jaahil ah bilxukmi xukunka asharciyi sharciga xukunka sharciga fiihi kan ku saabsanna uu ka jaahil yahay jaahil waa isaga nikaax ba u haystaa famaa tawallada wixii ka dhashay minhu nikaaxan xaggiisa min owlaadin oo ilmo ah yantasibuuna ileyhi ninkay ku abtirsanayaan dabcan waa ilmo abtirsanaya wacalla ma aha walaa yajibu ma waajibayo caleyhi korkiisa xaddu zinan xad lagu xadi ku waajibi maayo kamaa huwa sha'nu sida uu sha'niguba yahay fii nikaaxi shubhati nikaaxa ay shubha ku jirto diineed nikaaxa ay ku jila waxaan shubhaa loo yeelayaay nikaaxa ay shubhada ku jirta sha'nigiisu waa sidaas xadna kama waajibo ilmuhuna waa ku abtirsadaan oo wacallo weeyaan la dhihi maayo amaa bacda cilmihi markuu ogaada ka gadaale fa caleyhi korkiisa waxaa waajib ku ah an yacqidahaa inuu caqad u sameeyo caqdan caqdi caqdiga oo saxeixan saxeix ah ciddeeda inuu ka doono loo guuriyo sidii la yaqaanay ayb ah nikaaxyada baatilkae faasidka dhanna sidaas waay walidaalika waxaan leenahay dadka soomaalida wacallo waayaan maanan dhihin ma dhihin maxaa yeele agharkoodu waa juhaalay ka ahaayeen culumaa waxaan u sheegtay waa sax yiraahdeen laakiin ninkii ogaado waa inuu wixiisii marka saxaa dib u u saxaaye baadilku waa inaan ku taagnaanin midda kale waxaan maxay tarayaan in la difaaco ta kale waxay tahay nimanka difaacayaa laftooda gabdhahooda saa in loo guursado ma jecla waxaan ogsoonahay niman wadaado oo gabdhihii laga masaafaystay markaa yidhaahdeen maya ma ansaxayso leanna eh, gabadhan sheikh baa dhalay waa eh, sheikh kaley kasoo jeedaa sheikh kaley kasoo jeedaa eh, adiga kuuma qalanto qiil buu keenayaa markan gabdhaha dadkana in la masaafeeyo kuwiisana la diido waa ilmo fiqi uu yiraahdo waa gumaysi diineed oo ilaahay agtiisa wixii laga mutaystay laga heli doono in allahu tacaala ayb xadiidkan marka waa ku dheeraaday sharxiisa macnahaasaanan ugu dheeraaday hoteeladii marka waxay la buuxaan dhibaatadaas dadka hoteelada lehna waa inay ka hubiyaan waxyaabaha oo aynan u ogolaanin meeshooda in markaa xumaan ay ka socoto alxadiidu asaabicu wathalaahuun xadiidka soddon iyo toddobaad wa can xusayn bni mixsanin radia allahu canhu qaal xadahatnii camatii qaalat ataytu الnabiya slى اllahu عalayhi wasalam fi bacdi اlxaajati faqaal ay hadihi adaatu baclin anti qultu nacam qaala kayfa anti lahu qaalat maa aaluuhu ilaa maa cajaztu canhu qaala faayna anti minhu fainamaa huwa jannatuki wanaaruk fainamaa huwa jannatuki wanaaruki rawaahu alxaakimu fi lmustadrak yacnii mustadraga ayuu xaakim ku wariyey wasaxaxahu meeshaa marka wasaxaxahu in lagu daraa fiican waa ka tegna waan ka tagnay waa in marka lagu dara wasaxaxahu wou saxiix yeelay wawaafaqahu dahabina marka tasxiixiibuu ku waafaqay wacan xuseyn bni muxsanin radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala xadaatnii raximah llah qaala xadaatnii camatii baa ii warantay qaalat ataytu nabiya sala allahu aleyh eedaday baa ii warantay buu leeyahay nabigaan u imid bay tiri sala allahu alayhi wasalam fii bacdi alxaajati danaha dana ayaan ugu imid dan aan lahaabaan ugu imid fa qaala wuxuu yidhi ey haadihi midanay adaatu baclin anti mid zawj u saaxiiba miyaad tahay adiga xaas ma leedahay nin ma leedahay qultu nacam haabaan idhi qaala wuxuu yidhi kayfa anti lahu sidee baad adiga isaga u tahay qaalad waxay tidhi maa aaluuhu kama nuqsaaminayo ilaa maa cajaztu canhu waxaan kari waayey maahan aan ka caajiza qaala wuxuu yidhi fa ayna anti adigu xaggeed tahay minhu xaggiisa xaggeed ka tahay iska fiiri fa inamaa huwa zawjkaagu ninkaagu jannatuki weeyaan jannadaadii iyo wanaaruki iyo naartaadii ayb rawaahu alxaakimu fi lmustadraki buu kusoo saaray wasaxaxahu wawaafaqahu dahabiy fiihi waxaa ku sugan xadiidka an turaaciya almar-atu haweeneyda inay ilaaliso xaqa zawjihaa ninkeeda xaqiisa caleyhaa korkeeda uu ku leeyahay maadaama kitaabkan aan de iyada ugu talagalnay iyadaan sheegay dabcan iyaduna xaq bay leedahay ninka ku leedahay inuu u fuliyo laga rabo waajib ku ah wa an tuxsina ileyhi inay u ixsaan fasho wa tajtahida inay ku dadaasho fii daacatihi isaga ka dambeyntiisa ilee gurigu rag iyo laba rag ma joogaan rag iyo dumar baa joogo haweentu inay ninka ka dambayso alrijaalu qawaamuuna cala annisaa buu alla yidhi hadday isaguna markuu halkan ka baxo iyaduna halkan ka baxdo dad laba qof oo iskaabuloo guri isla degan ay noqdaan waa dhibaato sidaa ha noqonin wa tajtahida ay ku dadaasho fii daacatihi isaga ka dambeyntiisa fii maa shayga laa macsiyata fiihi macsiye aynan dhexdiisa ahayn macsi ama ka yeeleyso waana dalika kaagaasi min asbaabi dukhuuli اljannati jannada gelitaankeeda asbaabaheeda lagu galo yay ka mid tahay alxadiidu athaaminu wathalaathuun xadiidka soddon iyo sideedaad wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama ina min ashari اnnaasi cinda allahi mansilatan ywma alqiyaamati arajulu yufdii ila imra'atih watufdii ilayhi huma yanshuru siraha rawaahu muslim wacan abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu yihi ina min ashari nnaasi dadka kuwa ugu sharta badan waxaa ka mid a ah cinda allahi ilaahay agtiisa mansilatan xagga darajada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kuwa ugu sharta badan ina min ashari nnaasi dadka kuwa ugu sharta badan waxaa ka mid a ah cind allahi ilaahay agtiisa mansilatan xagga darajada yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha alrajula waay meeshaas ayb alrajulu baa noo dhigan arajula waay meeshaas ayb alrajula qofka yufdii ilaa mra'atihi haweeneydiisa ayuu gaarayaa wa tufdii ilayhi isagana way gaaraysaa yacnii waa isku istimtaacayaanoo waa isku raaxaysanayaan huma yanshuru wuxuu faafinayaa sirahaa sirteedi sirtii jimaaca iyo sariirta iyo yani ayuu faafinayaa dadka kuwa ugu sharta badan waa ilaahay agtiisa xagga darajada maalinta qiyaamaha rawaahu muslim marka akrintu waxay noqonaysaa ina min ashari اnnaasi cinda allahi mansilatan ywma alqiyaamati rajula yufdii ila imra'atihi tufdii ilayhi huma yanshuru sirahaa khalad kaloo madbici baa halkaa noogaga dhacay leanna ismu inaha gadaal buu maray khabarkii baa soo hormaro jaari majruurka ah waraacida tartiiba ilaa fi tii ahayd ilaa fi ladii kallayta fiiha aw hunaa hayra albadi qaala almunaawiyu raximah اllah fi fayd اlqadiir waxa uu ku yihi qowluhu yufdii ilaa imra'atihi ay yasilu ilayha waa gaarayaa istimtaacan ayuu ku gaaraya min jihati istimtaac ku raaxaysi fa huwa kinaayatun waa sarbeeb can iljimaaci jimaaci la sarbeebayo watufdii ilayhi tastamticu bihi iyadana waa ku raaxaysanaysa wa asluhu min alfadaa wa qaala waxaa kaluu yidhi meel kale waaldaahiru sida daahirka ana almar'ata haweeneyduna ka rajuli ninka oo kale wa fayaxrumu calayha korkeeda waxaa ka xaaraam ah ifshaau sirihi sirtiisa inay faafisaa ka xaaraam ah cala almar'ati haweeneyda marka korkeeda waxaa oo laga rabaa allaa tufshiya inaynan faafinin sira maa shay sirtii yajrii ka dhacayo ee soconaya beynaha iyada iyo wa beyna zawjihaa ninkeeda waxa ka dhex dhaco min alistimtaaci iyo waljimaaci ah wanaxwi dalika iyadana marka waa ciyaalo suuqnimo iyo edab daro iyo fuxshi waxaa haweentu mar ninka oo haweyntiisa kula yacni raaxaysto ama uu ku sameeyo ama haweentu ninka ay ku ay kula istimtaacdo maahan iyaduna inay ka sheegto isaguna inuu ka sheekeeyo oo ninkaa waa saas iyo iyo haweentaa waa saas iyo waxaa in la yiraahda ma aha waa in laga edebsadaa alxadiidu taasicu wathalaathuun xadiidka soddon iyo sagaalaad wacan umi salamata radia allahu canha qaalat dakhala calaya anabiyu sala allahu alayhi wasalam wacindii mukhanahun fasamictuhu yaquulu licabdillahi bni abi umaya yaa cabdallaahi ara-ayta in fataxa allaahu calaykum adaa'ifa hadan facalayka bibnati khaylaan fainahaa tuqbilu biarbacin watudbiru bihamaan waqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalama laa yadkhulanna haaulaai calaykunna rawaahu lbukhaariy wacan umi salamata radia allahu canha waxaa laga wariyey qaalat waxay tiri dakala calaya anabiyu sala allahu alayhi wasalam ii soo galay wa cindii mukhanahun iyadoo agteyda uu joogo nin naaga iska yeelyeel ah ninka nimow naageeshka oo naaga iska yeelka fa samictuhu waxaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya licabdillaahi bni abi umaya yaa cabdallaahi ara-ayta bal ka waran in fataxa allaahu calaykum allah hadduu idiin furo adaa'ifa daa'if qadan berito calayka bibnati khaylaan war waxaad ogaataa ibnatu khaylaan naagtaa marka ka warqab fa inahaa iyadu tuqbilu waxay kusoo qaabilaysaa biarbacin afar yacnii haween waxaa weeyaan horadeedana afar laab ayaa ku yaalla oo caloosha ayuu u jeedaa marka afar meel ayay ka laaban tahay wa tudbiru waa daba jeedinaysaa bithamaanin sideed bay ku daba jeedinaysaayo gadaal marka laga fiiriyana labada dhinacba dhinacanna afar bay ku leedahay dabcan dhinacanna afar ilaa qofku gadaal laba dhinacba yuu ku leeyahay dabcan yaa laga fiirinayaa horey marka uu yahayna marka horeyna afar bay ku leedahay gadaalna labada dhinac marka la eego afar iyo afar waayo waa sideed sideed laablaab wa qaala nabiyu sal ll ly slam nabigu wuxuu yihi laa yadkhulanna sidaa weyin kelmadaa laa yadkhulanna iyaynan soo gelin ha-ulaai kuwan calaykunna idinku yaanay idiin soo gelin rawaahu lbukhaariy waqad rawaahu aydan wuxuu ku wariyey sidoo kale meel kale shan kun sideed boqol sideetan iyo toddobo xadiidka raqamkiisu yahay taxta baabu ikraaji اlmutashabihiina bالnisaءi min albuyuut kuwa haweenka isku shabaho guryaha in laga saaro kan waxaan u keenay marka baabkani wuxuu yahay gabdhaha markay guryaha joogaan iyo dadka usoo gelaya inay iska fiiriyaan meeshanna marka dee arrin muhiima ah ku jirto sharxa aan ku sheegeyno qaala alxaafid ibnu xajar ibnu xajar waxa uu yidhi fii fatxi اlbaari wاlmukhanisu bikasri الnuuni wa bifatxihaa man yushbihu waa qofka uu shabahayo khalqahu abuurkiisa annisaaa haweenka fii xarakaatihi dhaqaaqiisa wa kalaamihi iyo hadalkiisa ayb iyo wagayri dalika wa qowluhu tuqbilu biarbacin watudbiru bihamaanin qaala bnu xabiib can malikin imaam malik macnaahu ana ackaanahaa laalaabyadeeda yancatifu waa isku laalaabmayaan bacduhaa qaarkeed calaa bacdin qaarka kale ayuu kusoo laabmayaa wahiya fii badnihaa caloosheeda arbacu daraa'iqa afar jid ayaa ka furan ayuu ka samaynayaa afar jid waaye wa tabluqu atraafuhaa dhinacyadeedayna gaarayaan ilaa khaasiratihaa ilaa kelideeda fii kulli jaanibin dhinac kasta arbacun baa amarka wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka ibcaadu lfasaqati dadka fasaqada in laga fogeeyo la fogeeyo wa darduhum iyo eryitaankooda canilbuyuuti guryaha in laga eriyo liallaa yasifuu saynan u sifaynin annisaaa haweenka walbanaati iyo gabdhaha ila rijaali ragga aynan ugu sifaynin waagii hore aalaadkan mobaylada iyo wax lagu duuba iyo ay baadiyadan iyo waxaan ma jirin kaamarooyinkan ma jiri jirin markaa nin faasiqa layska ilaalinayo oo gabadha intuu isha ka buuxsado hadhow dadka u tilmaamo u sheego maanta laakiin maxaa jira wayustafaadu min hada waxaa laga faa-iideysanayaa kan annahyu iska reebid layska reebo can xuduuri alamaakini meelaha in la xaadiro allatii meelaha oo yaxduruha alfusaaqu fusaaqdu ay imaanayaan sida aroosyada alladiina kuwaas oo yuqaafu minhum looga cabsanayo an yufshuu inay faafiyaan asraara annisaa haweenka si asraartooda walaa siyamaa kumaba sii jirto fii zamaanina waqtiyadeenna alladii kathura uu batay zamanka oo kahura fiihi dhexdiisu ay ku bateen aalaatu nashri lfasaad aalaadka fasaadka lagu nashriyo kamarada mobileka lagu soo qaadayaa facebooka la dhigaa isla markiiba malaayiin baa daawanaysa haweentaas faltajtanib ilmar-atu haweeneydii ha fogaato ha ka dheeraato can wadci xijaabihaa xijaabkeeda inay iska dhigto fi lxafalaati meelaha dadka isugu yimaada xafalaadka allatii xafladaha oo taqacu ka dhacaya fi lamaakini meelaha alcaamati caamka sida hoteelada allatii taasoo yaxduruha asaalixu waaalixu taasoo uu xaadirayo qof wanaagsan iyo qof xunba kalcursi arooska iyo wanaxwihi fa kathiiran maa ya'khuduuna waxaa badan inta ay qaadanayaan suurataha masawirkeeda wahiya iyada oo hayru muxtajibatin aan xijaabnayn huma yanshuruunaha way nashrinayaan fii wasaa'ili اliclaami bay ku nashrinayaan wasaa-il liclaamka ayay ku nashrinayaan assariici almufsidi ee deg dega ah ee wax fasaadiye wax halleeyo ayay ku nashrinayaan ayib <clears throat> meelahaas marka daran waa inay aada isaga ilaaliso <clears throat> oo markaa lagu sifeynayo iyada jirkeeda iyo waxyaabaha ku tacalluqo <clears throat> alxadiidu alarbacuun xadiidka afara afartanaad wacan cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal lacana allahu alwaashimaati walmutashimaati walmutanamisaat <clears throat> walmutafallijaati lilxusni almugayiraati khalqa allah wlmutafallijaati lilxusni almugayiraati khalqa allah wadakara ana anabiya sala allahu alayhi wasalama nahaa can dalik rawaahu lbukhaariyu wa muslim wacan cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi lacana allahu allah lacnado alwaashimaati kuwa jirkooda durduro ee sawir iyo wax u sameeyo oo qad ku shubo ee dabadeed marka ay wax ku sawirmaan ama wax ku qormaan wax inagu aan naqaano ma aha cadaad marka hore oo dadkan yacni haweenka ay lahaan jireen ummadaha kale waay ayb luqadan kale waxaa la yidhaha tatu tatus tatus marka qofku cirbad iyo waxbuu isku dulduleelinayaa marka eh, sibaa waxbaa la qorayaa ama lagu sawirayaa dabadeed waxaa lagu shubayaa qad sawir ama waxaa soo baxaya qoraal waalmuutashimaati iyo kuwa dalbayo arrintaa dalbado waalmustawshimaadna waa jiraan muutashimaadna waa riwaayo riwaayo saxiixa oo bukhaari ku sugan waalmutanamisaati kuwa baararka iska xiiro baararka timaha ayay qorqorayaan waalmutafallijaati ilkaha kuwa qoro oo fanaxda isku yeelo lilxusni liajli lxusni u sameeyo waxyaabahaas qurux raadin almuqayiraati ee dooriyo khalqallaahi ilaahay abuuristiisa dooriyo wadakara wuxuu sheegay ibnu mascuud ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama nahaa can dalika nebigu inuu reebay arrintaa iyada ah marka xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen waxyaabaha marka haweenka ku tacalluqo waxaa kamid a iyadoo ziine iyo qurux raadinayso inay khalqiga alla bedesho waxyaabahaas ayaa ka mid a waana khatar markaa nabigu sala allahu alayh waali wasalam xadiidkan wuxuu ku tilmaamay naxari wouna reebay arintan lacnadna way kusoo aroortay sida aada arkaysaan <clears throat> fiihi waxaa ku sugan xadiidkan annahyu ayaa ku sugan iska reebid la iska reebay can tagyiiri khalqi illaahi ilaahay abuurkiisa in la dooriyo dalaban iyadoo la dalbayo lilxusni wanaag iyo waljamaali qurux <clears throat> wayadkhulu taxta haada tan waxaa soo hoosgalaya kullu tagyiirin doorin kasto likhalqillaahi ilaahay abuuristiisa la dooriyo tacaalaa taas oo lam yakun aan ahayn aan ahaanin calaa wajhi tadaawi isdaaweyn wejigeed aan ku imaanin walaa calaa maa aan ahayn kii korkiisa adinahu shaaricu shaaricu ou idmay maxay yihiin marka waxaasi kalwashmi wannamsi washmigii oo kale washmigu marka waa isdurduridii aan sheegaya taatuuga wannamsi baararka oo layska xirxiiro ama lays la qorqoro walwasli tinta oo tin lagu xiro wa tabyiidi ljildi maqaarka oo la caddeeyo rawman liljamaal doonis ama rawman ay talaban doonis darteed liljamaali qurux la doonaya darteedna loo sameeyo haadaa khalqu llaahi kani waa abuurkii alle fa aruunii itusa maadaa khalaqa aladiina min duunihi waxaa alla ka soo haray bal waxay abuurayaan itusa waxay abuureen bal itus marka abuurkii alle isagaa khayrku ku jiraa quruxdu ku jirtaa wanaaggu ay ku jirtaa shaydaankuna waxyaabaha uu kasoo gelaya dadka waxaa ka mid ah in abuurista alle uu ku xambaaro inay bedelaan oo ay is yiraahdaan ilaahay kuma qurxinin waa kuu darnaaday marka adiga raaraadi marka dhibaatooyin fara badan baa marka ka dhasho kiimikooyin bay ismarinayaan haweenkii jirkii ayay caddaynayaan iyagoo marka marna dadka dagayo sifo aynan lahayn <clears throat> ayay dadka ku siraysaa caafimaadkeedii bay halis iyo dhib gelinaysaa lacnadaniya waxaana waa soo jiidanaysaa marka arrimahaas aada bay khatar u yihiin haweenta muslimadda marka waa inay iska ilaaliso fa cala almar'ati almuslimati haweeneyda muslimada korkeeda muslimadda korkeeda waxaa ah ijtinaabu maa shay ka dheeraanshihiisa yajlibu soo jiidayo allacna lacnad iyo wadarda eryid min raxmat illaahi tacaala ilaahay naxariistiisa laga eriyo qofkii marka waxyaabaha ha isku kallifin hana aadin inta ilaahay ku siiyey baa khayrku kugu jiraa caafimaadkuna uu kugu jiraa marna waa jirtay eh, masaladan iyadu ku taca <clears throat> ku tacalluqdo iscadaynta iyo waxyaabahaasna eh, mar darsi muxaadaro aan uga hadlayna waa jirtay waa loogu laaban karaa meelahaasna ayb oo nadway marka ku dhex jirtay culimo badanna way ka hadlaan way ka hadleen alxadiidu alxaadi waalarbacuun xadiidka afartan iyo koowaad waana kan ugu dambeeyo wacan umi xabibata wacan umi xabiibata umi lmu'miniina radia allahu canha qaalat samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama yaquul laa yaxilu limra'ati tu'minu biاllahi walyowmi اlآakhiri an tuxida calى mayitin fوqa ثلاث إlا عlى زوج faإnaha تxid عlayhi أربcaةa أshهuri وcشhرa rawaahu الbخaariyu وmsلm wacan umi xabiibata waxaa laga wariyey umi lmu'miniina ahayd radia allahu canha qaalat waxay tiri samictu rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama nebigan maqlay yaquulu isagoo dhahayo laa yaxilu limra'atin haweeney uma xalaal aha tu'minu billahi walyowmi alaakhir laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhir haweeney uma xalaal aha haweenta oo rumaynayso alle iyo maalinta aakhiro an tuxidda inay basaasato oy ziinada ka dheeraato calaa mayitin meyd ay u basaasata dartii fowqa halaatin saddex maalmood wax ka badan ilaa calaa zawjin nin iyada qaba ma ahani fa innahaa iyadu tuxiddu way basaasanaysaa oo asayb ay saaranaysaa calayhi zawjka dartii arbacata ashhurin wa cashran afar bil iyo toban habeen waana sida alla uu qur-aanka ku amray rawaahu lbukhaariyu wa muslim alixdaadu ixdaadku tarku lmar'ati haweeneyda inay ka tagto waa aziinata ziinada limowti zawjihaana ay uga tagto ninkeeda dhimashadiisa fiihi xadiidka waxaa ku sugan anna min waajibaati almar-ati haweeneyda waajibaadkeeda yacni waxaa ka mid a tijaaha zawjihaa ninkeeda ka saaran xaggiisa idaa maata haddii uu dhinta ninkeeda al ixdaada ayaa ka mid a asay saarasho ziinadii oo laga dheeraado lahu liajlihi isaga dartii ama lahu limowtihi isaga dhimashadiisa darteed limuddati arbacati ashhurin wa cashraa limuddati arbacati ashhurin afar bilood iyo wacashrin toban habeen idaa kaanad haddii ay tahay xaa'ilan mid caloosheedu bannaan oon uur lahayn amaa idaa maata canhaa hadduu ka dhinto wahiya xaamilun iyadoo uur leh fa innahaa tactaddu way ciddo tirsanaysaa ilaa wadci alxamli uurka inta ay ka dhigayso ayaa ciddadeedu ay noqonaysaa xadiidkii subaycat alaslamiya sida uu tilmaamayey waclam ogow ana alixdaada ziinadaa iyo isqurxintaa oo laga tago oo haweenta ninkeeda dhimashadiisa dartii ay uga tagto waajibun waajib weeyaan calaa kulli zawjatin xaas kasta oo la qabo korkeeda ayuu waajib ku yahay sawaa'un waxaa isku mid ah kaanad ahaatayaa haweeneydaas baaqiyatan mid baaqi ku ah fii caqdi nikaaxi nikaaxa gunudiisa mid baaqi ku ah ahaataya aw kaanad amase ahaatayaa fii ciddati dalaaqin dalaaq ciddadii dhexdeeda dalaaqa oo rajciyi ninka uu kusoo ceshan karo naagta ama nikaaxi ha ku dhex jirto amase intuu ninkeedii furo dalaaq uu kusoo ceshan karo ciddadiisa ku jirto dhexdiisa hadduu dhinto iyadoo ciddadii tirsanayso dalaaquna uu rajci ahaa waxaa weeyaan ixdaad iyo asay bay aadaysaa afar bil iyo toban waxaa kaloo iyadana lamida oy ahaydna inaan ku darno naagta ama in loo tago in loo tago ninkeeda u tegay iyo midda uuna ninkeeda u tegin labadaba waxaa ku waajibayo ixdaadka afarta bil iyo tobanka waana xaq zawjku dabcan uu leeyahay allana ou haweeneyda uu amray tama alkitaabu walxamdu lilaah kitaabkii waa dhammaaday walxamdu lilah ilaahay baa ammaan dhammaanteed ay u sugnaatay wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa wa asxaabihi ajmaciin faraqtu minhu waxaan ka faaruq noqday ka faaruqay awala ramadaan ramadaan awalkiisa sanata sabcin wa halaathiina wa arbacimiatin wa alf kun afar boqol soddon iyo toddobadii hijiriyada waxaanan ku dhammeeyey fii maktabati masjidi abi hurayrata bimaqdashu maktabadda masjidka abi hureyra dhexdiisa ayaan ku dhammeeyey walxamdu lilaahi awalan wa waakhiran hore iyo dambeba allah mahadle allihii fikradda kitaabkan ururintiisana i waafajiyey iina sahlay oo ii fududeeyey dabadeed waxaan shukri u jeedinayaa e, dadkii e, waalidkaygii iyo mashaayikhdeydii aan cilmiga ka soo qaatay oo iyagu markaa yacnii soo tarbiyeeyeen oo cilmiga igu tarbiyeeyeen dhammaantood kuwii dhintayna allah u naxariisto oo allah u dembi dhaafo kuwa noolna allaha ilaaliyo oo shuruurta iyo aafaadka allah ka ilaaliyo waalidkayna allah u naxariisto oo naxariis ilaahay subxaanahu watacaala yaan u weydiinayaa oon ugaga baryayaa tarbiyadii wanaagsanayd oo ay soo tarbiyeeyeen gaar ahaan awowgay oo isaga yacnii tarbiyadeyda cilmiga wax ku lahaa ee qeyb weyn ee aasaasana runtii ugu lahaa isagana ilaahay waxaan leeyahay u dembi dhaafo cid allaale ciddii kitaabkan akhrisato ee u anfacana in ay wixii qaladaadana ka saxdaan bani aadamka iyo basharka shanigiisa weeyaan iyaguna ilaahay subxaanahu watacaala uu ku anfaco waxaa kaloo sidoo kale aan u mahad celinayaa dadkii iyagana igu gacan siiyey oo ila muraajiceeyey kitaabka taana marka iyagana mashaayikhdaasna waxaan runtii aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa iyaguna hada aakhiruhu wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وaصxaabihi aجmaciin